ilahi waxa uu ku yihi fi suurati ali cimraan id qaala llah wmakaruu wamakara allahu wallahu khayru lmaakiriin id qaala allahu ya ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilay wamuطahiruka min aladiina kafaruu wjaacilu aladiina اtabacuuka fawqa aladiina kafaruu ilى ywmi اlqiyaamة uma ilaya marjicukum uma ilaya marjicukum faunabi'ukum bima kuntum fiihi uma ilaya marjicukum faaxkumu baynakum fima kuntum fiihi takhtalifuun aayaddaa ilahay wuxuu inoogu caddeeyey markii ay damceen oo makarka ay sameeyeen oo ay damceen inay nabiyullahi ciisa dilaan oo dhibaato ku sameeyaan ayaa allihii subxaana qaadirkaa ah nabiyullahi ciisa u waxyooday oo ilaahay waxa uu yihi inii raaficuka inii mutawafika wa raaficuka ilay kor baan kuusoo qaadayaa oo waxa weye inta lagu oofsado oofsigaa marka waxa weeye isagoo hurda ayaa markaa kor loo qaadaya wamudahhiruka min aladiina kafaruu waan kaa dahirayaa kuwa gaaloobay wajaacilu aladiina itabacuuka kuwii ku raacayna waxaan ka dhigayaa fawqa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ayaan ka sarmarinayaa ilaa yawmi alqiyaama ilaa iyo qiyaama asaaca waa ujeedaa maanta nasaara iyo yahuud mar walba nasaarada unbaa sarraysa dhinac walba uma ilaya marjicukum faaxkumu baynakum kabacdina kulligiin saa u dhantihiin kuwii gaaloobay kuwii rumeeyey cid walba xaggayga ayaa loo soo celinaya qiyaama saac qiyaama la keenaya aakhiro faunabiukum faaxkumu baynakum waan idin kala xukumayaa fima kuntum fiihi takhtalifuun wixii marka khilaafa oo halkaa lagu khilaa laisku khilaafay ayaa ilaahay xukminaya markaa ama ha noqdo doodii ay la doodayeen nabiy llahi ciisa oo ay lahaayeen arrintiisa waa been ama ha noqoto iyaga dhexdoodii kulli halkaa ilahi baa kala xukminay fi suurati nisan ilahi waxa uu ku yidhi fabima naqdihim mithaaqahum wa kufrihim biaayaati illah wa qatlihim alanbiyaa bigayri xaqin wa qowlihim qulubuna gulfun bal dabaca allahu calayha bikufrihim falaa yuuminuuna ilaa qaliila markii laga hadlayey yahuudi ayaa ilahi waxa uu yidhi macnaha bima naqdihi mihaaqahum sababtii maaragtay ay ballantii laga galay way buriyeen ay buriyeen sababtii ay ku buriyeen iyo gaalnimadoodii aayadaha ilahay ku gaaloobeen haddana ay dilayeen waxa weeye nebiyadiina ay qowl baatila ka dhahayeen haddana ay laayeen nebiyadii iyo waxa weye maaragtay dhibaatada ay la yimaadeen ayaa maaragtay sababkeeda ayaa ilaahay qalbigoodii daboolay markii qalbigoodii ilaahay daboolay ayaan wax iimaana gelaynin oo ma rumaynaya sidoo kale wa bikufrihim wa qowlihim calaa maryama buhtaanan cadiima sababta ay ugu abuurteen maryama been abuurashada ay ku abuurteen sababtoodii bay ku gaaloobeen marka macalshaahidku waa aayadan soo socota wa qowlihim ina qatalna almasiixa ciisa bna maryam iyo waxa weye qowlkooda ay leeyihiin ciisa ayaanu dilay oo waxa weye rasuulka ilaahay ahaa ayaanu dilay ilaahay wuxuu yidhi wamaa qataluuhu ma ay dilin wamaa salabuuhu mana ay xilin oo ma deldelin walaakin shubbiha lahum waa loo tashbiihiyey oo waxa weye qof kalea loogu ekeysiiyey markaasay qofkii kala dileen iyagaa lagu dhuminay wa ina aladiina ikhtalafuu lafii shaki minhu kuwa isku khilaafeena shaki weyn bay ku jiraan oo waxa weye arrintaas aad bay uga shakisan yihiin oo isku khilaafeen maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca danni cilmina ma haystaan ilaa dhanni inay iska raaceen mooye wamaa qataluuhu yaqiina sida xaqiiqada ma ay dilin oo waxa weye dhabtaa bal rafacahu allahu ilayh ilaahay baa kor u qaaday wa kana allahu casiizan xakiima waxa weye alihii subxaana qaadirka ayaa korgeeyey waana awooda kabacdin ilahay waxa uu yihi wa in min ahli lkitaabi ila layu'minana bihi qabla mawtih wa ywma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida macnaha qiyaama saaca intuuna dhicinna nabiyullahi ciisa markuu soo dego oo uu yimaado dhulka waxa weeye ahlu kitaab badan baa rumayn doona oo waxa weeye raaci doona oo waxa weye marka markuu saliibka burburiyo oo waxa weeye uu khansiirka dilo oo jisyada uu diido oo islaamka uu dadka ku xukumo ayay raaci doonaan qaala ibn kair raxima llah waxa fa akbara tacaala anahu rafacahu ila asamaa samada ayaa ilaahay u kor qaaday bacda ma tawafaahu binnawmi cala saxiixi lmaqduuci bihi macnaha inii mutawafiika waxaa la wadaalay hurdadii isagoo hurdaa lagu riday hurdadii lagu riday marka markuu lulmoodo lulmooday gamay ayaa ilaahay kor u qaaday isagoo hurda aan waxba ogin nimankii gaalada ah yahuuddii iyo ciddii doonaysay inay dhibaato ku samaysana ilaahay waa ka dhex saaray oo wuxuu yihi ibnu kathiir xilligaas macnaha sidii inoo soo hormartay ayay maaragtay rabeen inay dilaan oo boqorkii ayaa ciidamo kusoo saaray baa lay meesha haystay waxaa haystay baa leeyahay maaragtay maxamed ibn isxaaq iyo waxay leeyihiin xasan albasri iyo waxaa haystay nin markaa la oran jiray daawud ibnu nawar ibnu nura markaasuu amray in lasoo qabto oo la dilo oo waxa wey lasoo qabto waxay yimaadeen ba la yidhi markaa nabiyullahi ciisa iyo saxaabadiisii oo baytulmaqdis jooga guri baytulmaqdis ka mid ah ayaa ciidamadii doonayey ayay yimaadeen habeen jumcaha ayay ahayd baa la yidhi oo ay soo gelayso galabtii jumcaha oo sabti soo gelaysay ayay soo hareereeyeen oo gurigii uu joogay ayay hareeraha kasoo istaageen falamaa xaana waqtu dukuulihim markay soo geli lahaayeen gurigii ayaa markaa ulqiya waxa ilaahay uu ku riday shabahahu sifaadkiisi iyo tilmaantiisi iyo nabiyullahi ciisa waxaa loo ekeysiiyey nin kale oo saxaabadiisa mid a nabiy ciisana waa la kor qaaday guriga dariishadiisa laga saaray alihii subxaana qaadirka ila sama ayuu u qaaday iyadoo intii la joogtayna ujeedaan in nabiy ciisa uu kor loo qaaday wa dakala markaasa waxaa soo galay askartii iyo wixii way eegeen markaasay fawajaduu waxay heleen dalika shaab aladi ulqiya calayhi shabahahu waxay heleen wiilkii loo ekeysiiyey nabiy muusa oo dhalinyarada ah nabiyullahi llahi ciisa faakhaduuhu way qaadeen iyagoo u malaynaya nabiyullahi ciisa markaasay dileen oo dhibaato ku sameeyeen oo waxa weye marka ay dileen markaasay yahuuddii waxay yidhahdeen waanu dilay nasaaradiina markaasay yeeleen oo waxay yihahdeen haye waa disheen oo waxa weye maadaama uu nabiyullahi ciisaaba waaba kanba ogyahay waa disheen halkaas marka ayay fidnadu kaga bilaabatay وأخبر بqوله وin min أهل الkتاaب la lyؤmiنna bh qبla mwتi ay bعda نزuلhi ilى الأrض في akhir الزmاn akhir الزmaanka qabla قyaam الsاacة waa inoo imaan doontaa qodob baan ka dhigi doona ayuu نabiy llahi ciisa soo degayaa markaasuu dili doonaa sansiirka saliibkana burburin doonaa jisyadana diidi doonaa oo waxa weye islaam waxaan ahayna ma yeeli doono sida aynu maaragtay ashraad saacana ku cadaynay oo waxa weye inuu soo degayo nabiy llahi ciisa waxau yihi ibn kathir marka arrintaasi waa arrin cad tafsiirkana waa kaga hadalnay kitaabkiisa maaragtay alfitan walmalaaximna aad buu ugaga hadlay ibn kathir raximahullah qaala ibn abi xaatim waxa uu yihi waxa uu noo sheegay buu isagoo ka warinaya arrintaas can cabdillahi ibni cabaas oo sanad sanad dheer leh waxa uu yihi cabdullahi ibni cabaas waftaraquu halaatha firaq saddex qaybood ayay u qaybsameen ba la oo waxa weye ay isku khilaafeen oo waxa weye markii ay nabiyullahi ciisa la kor qaaday saddex qaybood bay uqeybsameen nimankii nasaaradii iyo yahuuddii meesha joogay macnaha saddex qaybood ayay uqeybsameen macnaha nasaaradii wey yahuud iyagu mar walba xeliy ana waa dilay wuxuuna ahaa waladu zina iyagu waa baabkooda waa xiran faqaala taa'ifatu waxay yidhahdeen kana allahu fiina shaa uma sacida ila asama ilaahay baa nala joogay oo nabiyullahi ciisa bay ilaah ka dhigayaan kabacdina samaduu aaday wa haaulaai alyacquubiya ayaa la yihahda waa firqo nasaarada kamida ah oo yacquubiya la yihahdo oo tiriba waaba guluwi bay ku sameeyeen waxay yihahdeen ilaah buuba ahaa wa qaalat firqatun qaar kale waxay yihahdeen kana fiina ibn llah ma sha allah uma rafacahu llahu ilayh maya waxaa nala joogay bay dhaheen ilaah ma ahayn ee wuxuu ahaa wiilki ilaahay ilaahay baana kor qaaday oo samadu aaday waxaa la yidhahdaa qoladaana annasturiya oo waxa weeye waa firqo kamid a nasaarada wa qaalat firqatu waxay yihahdeen kana fiina cabdullahi warasuluh ma sha allah uma rafacahu allahu ilayh wahaulaai lmuslimuun intii islaamtay waxay yihahdeen ilaah ma ahayn wiilki ilaahayna ma ahayn waxa waxau ahaa cabdullahi wa rasuuluh addoonka ilahay rasuulkiisana ahaa ilahay baana kor u qaaday rabbigii subxaana qaadirka ayaa samadageeyey kuwa ayaa muslimiinta marka waxa uu yihi xasan albasriya waxaa laga warinaya inuu yihi isagana kaana cumru ciisa calayhi salaam yowma rufica arbacan wa thalaathiina sana laakin waxa weeye waxaa sugnaatay oo culamadu u badan yihiin inuu ahaa soddon iyo saddex sano waayo waxaa sugnaatay xadiid uu nebigu leeyahay ina ahla janna jannada dadka gelaya yadkhuluuna waxay gelayaan jurdan murdan mukaxalin abnaa'a thalaatha wa thalaatiin macnaha iyagoo shaaba jurdi waxa qofkaan weli garka iyo yalan eh, timo iyo ah, muli weynaanin wey macnaa iyagoo dhalinyaro ah oo waxa weye maaragtay indhakulan oo aad u qurux badan ayay jannada gelayaan oo soddon iyo saddex jiro ah da-du markay ugu fiican tahay soddon iyo saddex jir uu qofku maaragtay qaymo yeesho oo waxa weye caqligiisu mutakaamil uu noqdo wey imaamu axmed ayaa warinaya iyo imaamu tirmidi xadiidkii mucaadi bnu jabel wa saxaxahu sheikh albani raximahullah fi saxiixi ljamic ayuu ku sahixiyey iyo maaragtay sunanka sunani tirmithy ayuu ku saxixiyey xadiis kale waxaa sugnaaday calaa milaadi ciisa wa xusni yuusuf milaadkii nabiyullahi ciisa da'diisii macnaha soddon iyo saddex jirkiisii iyo quruxdii nabiyullahi yuusuf inay jannada ku gelayaan xadiidkana waxaa weriyey abu naciim fi oo waxa weye xadiis wanaagsan oo waxa weeye shawaahid badan leh calaa kulli xaal marka culamadu waxay leeyihiin nabiyullahi ciisa calayhi salaam markii ay rabeen inay dilaan oo ku talagaleen inay dilaan ayaa allihii subxaana qaadirkaa ka badbaadiyey oo waxa uu qaaday samada sawirkiisii iyo tilmaantiisiina waxaa lagu bedelay qof kale oo meeshii joogay weliba waxa weeye aqwaal badan ayay ku keenayaan oo waxa weeye ay keenayaan inuu maaragtay nin dhalinyaro ah inuu nabiyullahi ciisa yidhi yaa jannada qaadanaya oo waxa weeye sawirkayga tilmaantayda lagu ridaa oo nimankaasi maanta dilaan oo shahiid noqonaya oo jannada rafiic ugula noqonaya wiil shacab oo dhalinyaro ah ayaa yidhi aniga oo soo booday ilaa maaragtay saddex jeer uu ku celiyey kabacdina markaas wiilka ayaa lagu bedelay ay leeyihin walcilmu cind allah ilaaba garanay lakin sida saxiix صaxiixa wama qataluuhu yaqiina ma ay dilin ee alihii subxaana qaadirka ayaa kor u qaaday qowlka sideetan waxaan kusoo qaadaynaa dikru sifati ciisa calayhi salaam wa shamaa'iluhu wa fadaa'ilah macnaha nabiyullahi ciisa seeba u ekaa waxyaalihii maaragtay ammaantiisa iyo wanaagiisa ilaahay ku ammaanay iyo nabiga calayhi salaatu wasalaamna bal halkaana aynu qeyb kasoo qaadanayna qaala allahu ciisa ilahay waxa uu yihi ma lmasiixu ibnu maryama ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul wa umuhu sidiiqa aayaddaa waxay inooga caddaatay horta inuu nabiyullahi ciisa bashar caadi ahaa ee waxa weeye unan ahayn say sheeganayaan gaaladu oleeyihiin wiilka ilahay ba qaala ibnu kathiir wuxuu yihi sumiya almasiix limasxihi fi lardi ba la yihi masiix maxaa loogu magacaabay sababta loogu magacaabay sifadan masiix maxay tahay waxay leeyihin culamada qaar dhulka ayuu socon jiray oo dacwo u socday oo waxa weye marka maadaama uu aad u socod badnaa waxaa loo bixiyey masiix sida masiixu dajaalba loogu bixiyey inuu dhulka wareegayo oo dhan wahuwa siyaaxuhu macnaha arrintaasaa laga wadaa bay yihahdeen ay macnaha dhulka inuu wareegayey waaye waxaa kaloo loogu bixiyey macnaha markay yahuudi beenisay ayuu dhulka iska wareegi jiray ba la layidhi oo waxa weye lafihiisa iyo naftiisa iyo diintiisa la carabi jiro qaarna waxay yidhahdeen maya kaana mamsuuxu lqadamayn waxa weye qofka aan ra-ismagaadhada lahayn oo cagtu siman tahay oo sida maaragtay ay siman tahay cagtu oo waxa weye ra-ismagaadhada aan lahaynna waa la yidhahdaa nooca qaarna waxay idhahdeen maya kaana yamsaxu wuxuu masixi jiray dadka xanuunsan markaasuu biskoon jiray qofka dhintay buu soo nooleyn jiray saasaa loogu bixiyey waa kii uu maarata qofkii indhaha lahaa intuu masaxo indhuhu soo noqonayo qaala allahu tacala ilah waxa uu yihi waqafaynaa calaa aathaarihim marka aayaddan hore waxay noo caddaysay macnaha sifadaasi inuu leeyahay oo masiixnimada aayad kale ilahi waxa uu ku yihi waqafaynaa calaa aathaarihim birusulina wqafaynaa bciisa bni maryam waaataynaahu linjiila fiihi huda wa nuur ilaahay uu caddeeyey oo maaragtay nabiyullahi ciisa arrimihiisa kamid ahayd in injiil lagu soo dejiyey oo waxa weye kitaabka injiil inuu ilaahay siiyey ayaa kamid ahayd oo waxa weeye wanaagiisi sifaatkiisa ayay kamid ahayd alihii subxaan qaadirka injiil kusoo dejiyey aayad kale ilahay waxa uu yihi waaataynaa ciisa bna maryama albayinaat waayeydnaahu biruuxi lqudus wuxuu kale oo maaragtay aayaadkiisa kamid ahayd in allihii subxaana qaadirka uu siiyey bayinaad cadcad aayado cadcad oo mucjisooyina kabacdina markaa lagu xoojiyey maaragtay malaku jibriil oo daa'iman uu la socday nabigana calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo soo hormartay xadiidkii ahaa sifaatka nabiyullahi ciisa kamid ahaa inaan shaydaanku u dhowaanin ilmaha kale oo dhan inuu shaydaanku markuu dhasho kilida uu ka gujinayo laakin nabiyullahi ciisa inaan shaydaan agmarin oo waxa weye inuu u dhowaanin ayaa inoo soo hormartay waxaa kaloo inoo soo hormartay eh, xadiidkii xadiidkii cubaada radia allahu canhu xadiidkii cubaadat bna samid oo inoo soo hormaray oo aynu soo sharaxnay ayaa isagana sifaatkiisa waxaa ka mid ahayd man shahida an la ilaha ila allah waxdahu la shariika lah wa ana muxameda cabduhu warasuluh wa ana cisa cabdullahi warasuluh wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama waruuxu minhu macnaha cisa inuu ahaa cabdun addoon ilaahay sifaatkiisa kamid ahayd rasuul inuu ahaa kelimadii alihii subxaana qaadirka uu kun yiri oo lagu riday maryama inuu ahaa oo waxa weye waruuxu minhu iyo naf ilaahay abuuray inuu ahaa ee una wax kale ahayn sida ay gaalow sheeganayaan an abi an abi burdata ibn abi musa aabihii waxa uu ka warinaya waa abi musa alashcari burdana waa wiilkiisii wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam eh, ida adaba arajulu amatahu qofkii addoon leh hadduu addoontiisii hagaajiyo oo edbiyo fa axsana ta'diibaha wanaageeda iyo edabteeda uu wanaajiyo oo waxa weye aada u wanaajiyo wa callamaha uu diinta baro fa axsana tacliimaha uu wanaajiyo diin barideeda uma actaqaha uu xoreeyo fatazawajaha uu guursado kaana lahu ajraan laba ajar buu leeyay wa idaa aamana biciisa bni maryam wa aamana bi uma aamana bi falahu lajraan macnaha qofkii nabiyullahi ciisa horay u rumaysnaa oo waxa weye matala nasaar nimankii nasaarada ahaa xilligii nebiga calayhi salatu salaam ama haddaba dadka jooga qofkii nabiyullahi ciisa rumaysnaa oo si fiican rumaysnaa kabacdi markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeya falahu ajraan laba ajar buu leeyahy waalcabdu ida taqaa rabbahu wa adaaca mawaaliihi falahu ajraan qofka addoonkaana haddii u ilaahay ka cabsado mawlihiisa iyo dadka waxa weeye hantayna uu adeeco oo uu sabro falahu lajraan laba ajar ayuu leeyahy xadiidkaa waxa warinaya imaamu albukhaari iyo waxa weeye imaamu muslim oo waxa weeye waa xadiis saxiixa iyo imaamu tirmidi na waa wariyey oo waa iyo imaamu nnisaai imaamu ibni maaja kulligood waa wariyeen waa xadiis saxiixa oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan wuxuu inoo caddaynaya marka nabiyullahi ciisa qofkii rumeeyey kabacdina rumeeyey nebi maxamed inuu leeyahy laba ajr wa can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam laylata usriya bi laqitu muusa nabiyullahi muusa baan la kulmay nabiyullahi muusa ayuu sifaatkiisii sheegay inuu ahaa nin u eg rijaalu maaragtay nin xoogaa xoog leh oo u eg maaragtay min rijaali shanua waa qabiil dega xaggan yamanta oo waxa weye dhuuban oo maaragtay niman maaragtay isku shabaha oo waxawey isku sifa isku tusaale ah isku eg eg wuxuu yihi walaqitu cisa cisa wey macna shaahidku wuxuu yihi ribcatan ay macnaha dhexdhexaad nin dhexdhexaada ah wey axmar xoogaa yaro gaduud xigana kaanamaa kharaja min dimaj waxa min dimaj macnaha inuu kasoo baxay Eh, xamaamka ayaad moodaa markaa soo qubaysay oo biyo ay ka da-ayaan waxa weye maaragtay madaxiisa wara'aytu ibrahim wa ana ashbahu waladahu bih aniga ayaa aada ugu eg xadiidkaa inoo soo hormaray oo qisatu muusa iyo qisatu nabiyullahi ibrahim labadaba waa kusoo sheegnay waa xadiis saxiixa oo waxa weye maaragtay sugan sidoo kale can cabdullahi ibni cabas waxaa laga warinaya inuu yihi nabiga calayh salatu salaam wuxuu yihi ra'aytu ciisa wa muusa wa ibrahim fa ama ciisa fa axmar nin gaduudan bu ahaa macnaha axmarka oo waxa wey aan aad ninkaan u cadayn wey oo waxa weye masalan carabta iyo reer bani israail iyo ayaa aad sifada ugu badan jacdun cariid cariid sadri ay macnaha nin xabad weyn oo xoog leh waa la isku amaanaa carabta markii la yidhaho ninkaasi waa cariid sadri macnaha nin xabadkiisu balaaran yahay xoog bay kutusinaysaa oo waxa weye xoog le bu ahaa imaamu bukhaari ayaa werinaya fi axaadiis alambiya wa can naafic qaala waxa uu yihi qaala cabdullahi ibni cumar waxa uu yihi dakara nabiyu sala allahu alay wasalam yowman maalin buu sheegay nebigu ka sheekeeyey isagoo nala jooga almasiix dajaal markaasuu waxa uu yihi ina allaha laysa biacwar alaa ina almasiixa adajaal acwar alcayn alyumna macnaha masiix dajaal buu ka sheekeeyey oo wuxuu sheegay tusaalihiisii iyo inuu isha la yahay iyo inuu maaragtay isha midig u yahay kabacdi markaa nabigu wuxuu yihi waxaan arkay buu yihi oo riyo ku arkay ma ana hurdaa cinda alkacba faidaa rajulu aadamun ka axsani maa yuraa min udmi rijaal tadribu limatahu bayna mankabayhi waxaan arkay buu yihi nin macnaha maariina oo aad u qurux badan aadamka waa maariinka aad u qurux badan oo gaduud iyo cadaan isku jira aad u qurux badan ayaan arkay oo waxa weeye timo dheer leh limma waxaa la yidhahdaa timuhu markay eh, inta la daayo ay masalan gaarayaan halkaan garbaha ay garaacayaan oo waxa weye ayaa la yidhahdaa marka carabtaa dhaqan ulahayd xilligaa inay timaha la baxaan raggu oo timo dheer yeeshaan caadadii carabta ayay ahayd rajulu shacri oo timaha soo shanlay lasoo shanleeyo timo qurux badan oo ay markaas yaqduru ra'suhuma biyo macnaha kasoo da-ayaan madaxiisa waadican yadayhi calaa mankibay rajulayni laba nin isagoo waxa weeye garbahooda gacmaha saa ugu haya ay laba meleg laba meleg baa haysa oo uu maaragtay eh, sido markaasuu gacmaha ku hayaa oo waxa weye sida wax duulaya oo kale saa marka ay dhawaafinayaan waxa weye wahuwa yatuufu bilbayt isagoo beytka dhawaafayo qultu waxaa idhi man hada qaala waxa lahi almasix ibnu maryam waa nabiy llahi ciisa calayhi salaam ayaa layihi xadiidkana waa xadiis saxiixa imam albukhaari ayaa werinaya iyo waxa weye maaragtay imaamu muslim ayaa werinaya oo waa xadiis saxiixa wuxuu kutusayaa marka xadiidkani fawaaida kale u kutusaya xataa waxay tahay inay waxa weye nebiyadii iyaga oo dhintay iyagoo matalan eh, adduunka laga qaaday ama dhintay ama la kor yeelay inay haddana cibaadaysanayaan oo allihii subxaana qaadirka ay waxa weye caabudayaan beytka ilahi buu dawaafaya waa ujeeda qaala zuhriy wuxuu yihi marka nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan aada ugu shabahay buu yihi ninka la oran jiray eh, ibnu qadan macnaha ninkaas wuxuu ahaa ba la yidhi marka nin kamid a ah qabiilkii khuzaaca la oran jiray oo waxa weye jaahiliyadii ayuu dhintay oo gaalnimo ku dhintay sida imaam zuhri u leeyahay haddaba marka nebiga calayhi salatu salaam waa caddeeyey sifaatkii masiix dajaalna waa caddeeyey sifaatkii nebi ciisena waa caddeeyey aakhirka marka markuu soo dega nabiyullahi ciisa ayaa lagu garanaya sifaadkiisa qofkii mu'min oo maalintaa jooga ayaa markaas saa ku rumaynaya wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ra'aa ciisa macnaha wanaagiisa waxa kamid ahayd iyo waxa weye fadaaishiisa iyo sifaatkiisa nabiyullahi ciisa arrintaas soo socota wuxuu yihi ra'aa ciisa wuxuu arkay nabiyullahi ciisa waa intuu joogay oan la kor qaadin ayuu wuxuu arkay rajulan yasriqu nin waxadaya qaala lahu waxa uu ku yihi faqaala la wuxuu ku yihi asaraqta waxbaad xaday qaala waxa uu yihi kala waladi laa ilaha ila huwa ma xadin bu yii macnaa ninkii baa dhaartay wuxuu yihi ilaahigii aan ilaah kala jirin baan ku dhaartay waxba maana xadin qaala ciisa waxa uu yihi faqaala ciisa aamantu billah ilahay baan rumeeyey wakadabtu cayni wuu ujeedaa ninkii inuu xadayo lakin ninkii waa dhaartay mar alla markuu marka ninkii dhaartay oo dhaar isku xaabiyey ayuu wuxuu yihi bes ilaahay baan rumeeyey oo macnaha dhaartaadii baan rumeeyey aad dhaaratay ishaydana waan beeniyey macnaha ishaydaa been aragtay marka khalad bay aragtay oo u cududaaray imaam bukhaari iyo muslim baa weriyey waa xadiis saxiixa ah. haddaba marka qaala ibn kathir wuxuu leeyahay wahada yadullu wuxuu kutusayaa xadiidkaasi calaa sajiyatin daahiratin macnaha dabeecadiisa iyo iyo dhaqankiisa iyo macnaha si khuluqiisa u wanaagsanaa leanna sababtu waxa weye isagiiba ujeeda ninkaan inuu waxhadayo ayuu markuu dhaartay arrintii o dhan joojiyey oo wuxuu yidhi bas weye maadaama aad dhaaratay run baad sheegaysaa aniga ayaa khaldan oo waxa weye ishayda waan beeniyey leannao dhaarta ilaahay cayaar maaha qofka si kastoo aad ugu jeedid waxa weye mar haddii uu dhaartay wuxuu yidhi aamantu billah ay sadaqtuka wakadabtu basarii liajli xalfika macnaa maadaama aad dhaaratay waxa weeye adiga ayaan ku rumeeyey bas wey marka w sidoo kale qaala cabdullahi bn cabbaas waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam tuxsharuuna waxaa laydin soo kulminayaa xufaatan curaatan gurla idinka oo waxa weeye xufaatan cagacad curaatan qaaqaawan gurla balagteeda kaloo soo aan gudnayn ayaa la soo kulminaya uma wuxuu akriyay nebigu kama badana awala khalqin nuciidu wacdan calayna ina kuna faaciliin markaasu waxa uu yihi fa awalu lkhalqi yuksaa ibrahim midda ugu horeysa qofka ugu horeeya oo dhar la hubinayo maalinta yowma alqiyaame waa ibrahim nabiyullahi ibrahim leanna waa kii dharka inta laga dhigay dabka lagu riday ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday marka qofka ugu horeeya aakhira dhar la huwiyo inuu noqdo nabiyullahi ibrahim calayhi salaam uma yu'khadu birijaali min asxaabihi rag dadkaygii dad kamid ah oo waxa weye ummadayda qeyb kamid ah oo waxa weye raggii xilligaa joogay ama saxaabadii nebiga markaa dee ummadii joogay le munaafiqiin baa ku jiray iyo waxa weeye acraabiyiinti iyo wixii ridoobay ayaa data lyamiini wadaata shimaal macnaha dadkii baa la qaybinaya qaarna jannada loo qaybin loo kaxaynaya qaarna naarta dadkii muslimiinta fa aqul waxaan leeyahay asxaabii asxaabii markaasa waxaa la oranayaa fa yaqulu waxaa la oranaya inahum lan yazaaluu murtadiina calaa acqaabihim mundu faaraqtahum macnaa markii aad ka soo dhaqaaqday ayay ridoobeen oo in badan baa ridoobay ayaa la oranaya fa aqulu markaasaan waxaan leeyahay kama qaala alcabdu asaalix ciisa bnu maryam nabiy llahi ciisa sida uu yiri ayaan oranaya waxaan oranaya wa kuntu calayhim shahiida ma dumtu fiihim falama twafaytanii kunta anta raqiba calayhim wa anta cala kuli shayin shahiid in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziiz alxakiim macnahaas sifadii nabiy llahi ciisa uu ku jawaabay baan ku jawaabayaa markii uu nabiy llahi ciisa ilaahay weydiiyey aanta qulta linaasi itakiduuni wa umiya ilaahayni min duni illah wuu jawaabay nabiy llahi ciisa oo wuxuu yihi anigu ilaahayo ma oran waxaad i amartay waxaan ahayn wa kuntu calayhim shahiida ma dumtu fiihim aniga intaan la joogay unbaan ka markhaanti ahaa wixii ay sameeyeen laakiin markaad i oofsato iga soo kor qaaday aniga waxba kama garanayo laakiin haddaad cibaad haddaad cadaabaysidna waad awooddaa adoomadaadii haddii aad cafiyeysidna hadda waad awoodaa saas oo kale ayaa nabigana calayhi salaatu wassalaam ayaan oran doonaa bui xadiidka imaamu bukhaari baa wariyey waxdii saxiixa xadiidkan markaa qowlka oranaya qodobkaa oranaya asxaabii birijaali min asxaabi ama qowlkaa oranaya inahum lan yazaaluu murtadiina calaa acqaabihim mundu faaraqtahum ayaa dad badana ku khaldameen sida sheecada iyo waxa lamid a ah waxay idhahdeen saxaabadii waa ridooday kalaamkaasna waa batil waxa weeye saxaabadii ma ridoobin hal nin oo saxaabiya ah oo nebiga saxaabadiisii ma ridoobin sida maaragtay ibn cabdilbari iyo ay caddeeyeen laakin waxaa ridoobay munaafiqiintii iyo waxa weye intii reer baadiyihii aan waxba garanaynin oo caraabiyiintii ahaa iyo waxa weye niman munaafiqiina ah ayaa ridoobay awalna dee munaafiqiintu gaalay ahaayeene diinba ma soo gelin marka waxa weye nebiga alayh salatu salaam saxaabadiisii rismiga ahayd oo rumaysay oo imaanku dhab ka ahaa ma ridoodin oo waxa weye ee waxaa laga wadaa arkaan haddii muslimiinta marka la keeno ummadda nebi maxamed munaafiqiintii kulli waa ku jiraan marka munaafiqiintii oo dhan ayaa ku dhex jira munaafiqiintii iyo kabacdi markaa markii saxaabadii kabacdi dadkii ahlubidaca ahaa waxa weye shirkiga sameynayey waxaas oo dhan oo muslimiin sheeganayay ayaa hadhow xagga loo kaxaynaya oo xawdka nebiga laga celinaya oo caleya xagga naarka aad walciyaadu billah allahuma la tajcalna minhum wacan ibni cabaas radi allahu canhu wuxuu yihi samica cumar yaqulu cala almimbar mimbarkan ka maqlay cumar ibn khadaab oo ku khudbaynaya mimbarka oo le samictu rasuula allahi sala allahu alay slam rasulka ilah baan ka maqlay o ohanaya laa tudirunii kama darat nasara ciisa bna maryam war waxa weye xadkayga hay dhaafinina idiraag waxa wey qofka inaad xadkiisa dhaafisid war xadkayga hay dhaafinina siday nasaara u dhaafisay waxa weeye nabiyullahi ciisa oo ay gaarsiiyeen wuxuunan ahayn hay gaarsiinine fa inamaa ana cabdun waxaan ahay addoon ilaahay faquluu cabdullahi warasuuluh dhahaya waa addoonki ilahay rasuulka ilahayna ahaa waayo nasaaro way dhaafiyeen oo waxay ihahdeen waa wiilki ilaahay ama waa ilaah ama waa thalithu thalaatha marka waxa weeye waxaasoo kale ha oranina ajaadtiin muslimiintii ee waxaad dhahdaan rasuulku waa cabd اllahi warasuuluh waa rasuulki ilaahay waana addoonkii ilaahay imaam bukhaari ayaa werinaya oo waa xadiis saxiixa ah, isaguna raqamka saddex kun afar boqol afartan iyo shan ayuu ku werinaya وan abi hurayrata radi allahu canhu waxa uu yihi can nabiy salى اlahu alayh wasalam lam yatakalam fi lmahdi ila halaatun ila halaathatun macnaha sifaadka nabiy llahi ciisa iyo shamaa'ishiisa waxaa kamid ahayd inuu yaraanta ku hadlay mahdiga mahdiga waxa weye waa markuu ilmuhu dhasho una weli gaarin xilligii la hadli lahaa marka saddex baa sunaha ku caddaatay oo waxa weeye kitaabka qur-aanka iyo sunaha nebiga laynoogu sheegay waxa weeye saddex qof inay ku hadleen waxa weye iyagoo saqiira oo markaas waxa weye dhashay oo aan weli gaarin xilligii hadalka ciisa nabiyullahi ciisa ayaa kamid ahaa wuxuu yihi nabigu wakana wakana fi bani israa'iil rajulun yuqaalu lahu jurayj nin waxaa kamid ahaa buu yihi reer bani israa'iil magaciisa la oran jiray jurayj yusallii nin caabidu ahaa ba layihi aad u cibaado badan oo ka go-ay dadkii oo meel sawmaca inta ka samaystay meel gaara u baxay oo ilaahay yihi baan caabudayaa cibaadaan u go-ayaa oo dadkii o dhan ka dhex baxay ayuu ahaa waxaa u timid isagoo tukanaya oo salaad ku jira hooyadii markaasay u dhawaaqday oo waxay tiri juraydo markaasuu waxa weeye uu salaadiisi iska watay riwaadaha qaar baa waxay leeyihiin ilaahayow ma salaadaydaan wataa buu yihi mise hooyada baan la hadlaa salaadii buu iska wata oo ilaahay wuxuu yihi hooyaha ajiibin maadaama ay salaad ku jirto riwaadaha marka qaar baa waxay leeyihin riwaayadda imaamu muslim oo dheeriya waxay leeyihiin saddex jeer bay kusoo noqnoqotay markaasuu la hadli waayo markaasay waxay tiri oo habaarto waxay tiri ilaahay oo hadilay ilaa aad fidnaysid oo naagaha xunxun oo waxa weeye muumisaat waa naagaha xunxun oo waxa weeye zinaysta oo xunxun oo dadka hadlaya kuwaas wujuuhdooda ilaa aad jegsid ee macnaha kuwaa ku fidne oo ilaa ay fidnoobo ilaahay oo hadilin maadaama ay ajiib waayo waayo waxaa dhacday markii jurayj oo sawmcadiisi isaga jira waa meesha ilaahay ku caawi jireen oo aysan samaysan jireen ayaa naag waxaa u timid naagihii cumuhmaa oo waxa weeye maaragtay sinaysan jiray ayaa u timid riwaadaha qaar baa waxay leeyihiin markii ay reer bani israel cibaadadiisa la yaabeen ba waxay tiri haddaa rabtaan anaa fidmaynayo oo dadka la yaabeen markaasaa layahay waaya fidne intay u timid oo soo qurxisay bay u timid oo waxay tiri joroja way la hadashay uu la hadli waayey inta way u timid waxa uu isku soo bandhigtay jirkeedii iyo waxay dhamastirtay waa eegi waayey ilaahay xaggiisa ujeedsaday cibaadadiisi iska wata way xanaaqda ciil bay udhimatay way ka tagtay ahdaaba la hadli waayey dee waxa weye naagisi soo bandhigtay oo laga guri waayey way ka dhaqaaqay way tagtay waxay tiri khiyaano ina kayda kuna cadiim ilahay baa sheegay dumarka waa khatar wey intay dhaqaaqday oo halkan baadiyaa u bay nin ari la jooga inta utagtay bay tiri maaragtay tafadal oo waxa weye maaragtay kaari iga zinayso ninkii baa de waa nin iska ari la jooga oo eh, waxba kala ogeyn oo iska gaada hadduu rabo ninkii baa waxa weeye ku dhacay marka uur bay yeelatay markay uurkii yeelatay oo wiil dhashay markaasa waxaa la yidhi man abuuhu yaa kaa dhalay markaasay tiri jurayj ninkii jurayj ahaa baa iga dhalay oo waxa weye meeshaas umcadiisaan ugu tagaa waxa weye isagaa iga dhalay marka reer bani israail waa yaabeen waxay dheen warma ninkii wadaadka seekaaya dhigayey oo sawmacadda ilaahay ku caabudayey oo hooyadii la hadli waayey oo cibaadada ugoyaa waxaa sameeyey haa waa soo ordeen waa u yimaadeen markaasay waxa weeye ka burburiyeen sawmacaddii oo yihahdeen soo deg tuug iyo beenta ku qarsanaya oo naagaha xunxun oo dhilooyinka meesha ku haysta hor maxaa dhacay dhacayb maxaa iga rabtaan adaa ka dhalay baa li naagtaan ilmaha ii kaadiye markii laga burburiyey baashi banaanka lasoo jiiday oo la garaacay w i kaadiye wax yar i kaadiye wuu weefaystay salaad buu tukaday ilaahay buu baryey wuu u yimid wiilkiibuu u yimid intuu kelida fard ka geliyey buu yihi yaa ghulaam man abuuka markaasuu hadle wuxuu yihi abi fulan arraaci ninkaa waxay dhalay ariga la jooga oo ariga la joogay ayaa aabbahay markaasay naxeen reer bani israil waxay yidhahdeen arrintii waa caddahay marka ilmihii yaraabaa hadlay naagtaana been sheegaysay shaydaamadaa ninkaana weliga waxaa kuma dhicin markaasu waxay yidhahdeen dahab baan kaaga dhisaynaa sawmacadii aan kaa burburinay oo dhoobada ka dhisnay maya bui nin adduunye ma ahayn wixii maya iga dhisa waxa weeye dhoobadaydii iyo dhagaxaygii igu celiya ma rabo dahabkiina halkaa marka ninkaas ay wiilkaa yarkaa oo ilaahay ka hadal siiyey oo jurayj ilaahay ku beryeelay ayuu ahaa wiilkii labaad oo hadlay waxaa kaloo dhacday ayuu yidhi nebigu reer bani israa'iil kaanat imra'atun turdicu ibnan lahaa fii bani israa'iil qof dumaraa jirtay oo ilmo yar bay nuujinaysay oo naaska u udhigaysay oo waxa wey ilmaheeday wadatay iyadoo ilmihii wadata oo ilmihii nuujinaysa ayaa waxaa soo maray nin waxa weeye dee sharaf leh oo waxa weeye aad iyo aad dee dadku markaa qeymo u yeelayaan oo dee rakuubkiisa saaran oo dahabka iyo alaabta iyo ragada iyo dee nin kibrey oo waxa weeye boqor camal oo dee aad iyo aad maaragtay cajiib ayaa soo maray oo ra rakuub saaran ama faras ama wax lamida ah markaasay dee hooyo waa iska jeceshahay ilmaheedu inuu noqdo ilmo wanaagsan markaasa waxay tiri allahuma allahuma ijcal ibnii mitlahu ilaah wiilkayga wax ka dhigtaa kaasoo kale fataraka sadyahaa waxa uu ka tegay naaskii uu nuugayay waa eegay markaasuu yihi ilaahu hayga mid dhigin allahuma laa tajcalnii mitlahu haddana wuxuu iska qaabilay naaskiisii haddana waxaa soo maray maaragtay gabar addoomada oo la garaacayo oo waxa wey ay garaacayaan oo ay leeyihiin tuugad wey waxbay xaday way zinaysatay oy garaacayaan markaasay waxay tiri gabadh e, e, hooyadii ilaahow wiilkayga kaa taasoo kale ha ka dhigin intuu eegay oo saa eegay bu yidhi ilaahow iga dhig taasoo kale markaasay tiri maxaa dhacay ninkaa sharafta le baa soo maray oo aan idhi ilaaho kamid dhig waa diiday hagtaa addoontaa la garaacayna waxaa tiri ilaho maxaa kugu dhacay markaase waxay wuxuu yihi ilmihii intuu hadlay hooyey buu yihi ninkaa jabbaar buu ahaa min aljabaabira nin dhaalima oo jaabi oo jabbaara oo dadka laaya oo dulmi badan oo ahlu naara wey oo dhaalima gabadhaa miskiintaana waxay leeyihiin waxbay xaday way zinaysatay mana ay samaynaya waa ku been abuuranayaan waa qof mu'minada oo miskiina ay ku been abuuranayaan haddaba marka xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey imaam albukhaari iyo muslim ayaa warinaya in jure eh, saddexdaas ilmood ayaa ku hadlay ba la yidhi reer bani israail xilligoodii waxa weeye eh, eh, markuu dhashay oona weli hadalkii gaarin isagoo yar hadlay wey marka nabiyullahi ciisa sifaadkiisa waxaa ka mid ahayd inuu wayukallimu nnaasa fi lmahd wayukallimu nnaasa fi lmahdi wakahla inuu maaragtay kula hadlayo dadka waxa weye marka uu dhashay nabiguna calayhi salatu salaam axaadiisa ayuu ku caddeeyey oo waa arrin sugan weyn wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis kale ee abu hureyra warinayo nebigu wuxuu yihi ana awla annaasi biibni maryam nabiyullahi ciisa anaa dadka u mudan buu yihi oo ugu xaqle oo waxa weye ugu sokeeya walambiyaau buu yihi awlaatu callatin macnaha ambiyadu buu yihi waa walaalo matalan awlaadka callaat waxaa la yidhahdaa ninka dhowr xaas leh ilmaha kala bahbahba ah ayaa la yidhahdaa macnaha callaat aabbaha laga wadaa macnaha awlaad aan isku hooyo ahayn lakin isku aabba wuxuu yidhi walaysa baynii wa baynahu nabiyun aniga iyo nebi ciisena nebi nooma dhexeeyo macnaha waxa weeye ambiyadoo dhan walaalay ahaayeen aabayaashood iyo hooyooyinkooda kala duwan laakiin iyagu walaalay ahaayeen kulli kulligood u dhan yihiin caqiidadooda diintooda ilaahay baana soo wada diray oo waxa weye walaalo weye aniga iyo nebi ciise ayaana isugu dhow waayo anaga isku xignay aniga iyo nebi ciise isku xignay oo nebi nooma dhexaynin imaam albukhaari ayaa wariyey iyo imaam muslim xadiis saxiixa wey halkaa marka waxaa inooga sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtay iyo nebi ciise ayaa isugu dhow nebiyadii oo waxa weye aad iyo aad iskuu dhow iskuna xigay wanaaggaas iyo fadaaisha faraha badan ayuu nabiy llahi ciisa leeyahay maaragtay calayhi salaam qodobka sagaal iyo toban aan usoo gudbayna waxa weeye dikru bacd alahbaar fi nusuli ciisa fi nusuli ciisa calayhi salaam fi akhiri zaman akhir zamaanka xilliga marka la gaaro oo adduunyadu soo dhawaato nabiyullahi llahi ciisa waa soo degaya sida ay axaadiista caddeeyeen qaala rasuulu llahi sala la alay slam xadiidka abu hurayra nebigu wuxuu yihi alambiyaau ikhwatun licallaat nebiyadu waa walaalo ay macnaha sidii hadda aan soo sharaxnay waa walaalo laakin waxa weeye waxaa kala duwan dee hooyooyinkood iyo waxa weye aabayaashii nasabkooda laakin waa walaalo oo ilaahay baa soo wada diray wa diinuhum waaxid diintooduna waa hal mid wuxuu yidhi wa ummahaatuhum shataa maaragtay hooyooyinkooda kala duwan laakin diintooda waa halmi wa ana awla annaasi biciisa bni maryam liannahu lam yakun baynii wa baynahu nabiyun anaa ugu awleysan oo waxa weeye ugu xaq leh nabiyullahi ciisa oo waxa weye nebinooma dhexaynin macna shaahidku halkan wa inahu naazilun wuuna soo degayaa ay aakhir zamaan fa idaa ra'aytumuuhu fa garta inahu rajulun fa inahu rajulun marbuucun waa nin mee dhexdhexaada marbuuca waxaa la yihahdaa ninka dhexdhexaadka ribcat lqowm macnaha dhexdhexaadka aan dheerayn gaabnaynna ila alxumrati walbayaad ay macnaha nin isku jira weeye oo waxa weye galuud iyo cadaan isku jira ayaa la yhaha maarin qurux badan weeye kaana ra'sahu wuxuu yihi sabtun ay tima jilicsan leh kana ra'sahu yaqduru inuu biyo kasoo da-ayaad moodaa waxa weeye madaxiisa inay biyo ka da-ayaan baad moodaa wa in lam yusibhu balal haddaan qoyaanba taaban waxaad moodaa inay biyo kasoo da-ayaan oan cajiiba laba maro oo qurux badan oo aad moodid in malawan la rinjiyeeyey ayuu guntan yahay fayaksiru saliib waxa uu jijebinayaa saliibka khansiirkuu dilaya jisyada ayuu dili doonaa ilaahayna waxa uu halaagayaa xilligaas oo sababtiisa ku halaagayaa diimaha kale oo dhan ila alislaam mooye markuu soo degana wuxuu dilayaa masiixu dajaal marka waxa weye sida ashraaqi saaca ku cadaynay oo waxa wey aan ku sharaxnay waxaa marka hore imaanaya mahdiga akhir zamanka mahdigaa imaanaya mahdigu markuu muddo joogo ayaa waxaas imaanaya oo soo baxaya masiixu dajaal markuu dhulka fasahaadiyo ayaa waxaa soo degaya nabiyullahi ciisa calayhi salaam markaasu waxa uu dilayaa masiixu dajaal oo ku dilayaa meel la yihahdo baabu lud oo waxa weye u dhow baytulmaqdis ayuu ku dilaya markuu dilo oo ay xoogaa joogaan ayaa markaa waxaa soo baxaya yajuuj wa majuuj marka waxa weeye qofkii rabaa inuu raajico oo si fiican ufahmo waxaan kaga hadalnay silsilatu ashraat isaaca waxa weeye calaamadaha qiyaam saaca ayaan halkaa kaga hadalnay oo ku faahfaahinay halkaa markaa nabiyullahi ciisa ayaa dilaya markaa ummadiisuna kabacdi markaa amni iyo wanaag ayay helaysaa ilaa buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam geela iyo iyo libaaxu ay wada daaqaan oo waxa weeye shabeelka iyo lo-du ay wada daaqaan dhurwaaga di'biga iyo arigu ay wada daaqaan oo wax istaabanaya ayna jirin xataa yalcaba asibyaanu waalghilmaanu bilxayaat laa yaduru bacduhum bacda amniga iyo nabadgelyada dhici doonta ilaa waxa weeye ay ciyaalku ku cayaaraan abeesooyinka iyo halaqa iyo masaska oo markaas ayna qaniinin oo wax dhiba ayna ugeysan ciyaalkuna ayna dilin ayaa dhici doonta amniga noocaasa fayamkuthu maa shaa allah intii ilaahay doono ayuu joogayaa markaa oo rabbigii subxaana qaadirka uu doono ayuu joogaya kabacdi wuu dhimanayaa markaa wuu dhimanaya markuu dhinto ayaa muslimiintu ku tukanayaan oo xabaalayaan oo dhulka ugu xabaalaya xadiidka imaamu axmed baa werinaya oo waxa weye waa xadiis sugan oo imaamu axmed Eh, ayaa warinaya wasaxaxahu sheikh albani raximahullah fi silsilati axaadiis saxiixa raqamka laba kun iyo boqol sideetan iyo labo ayuu ku saxiixiyey oo waa saxiixa wy wuxuu inoo caddeeyey marka aakhiru zamaanka inuu nabiyullahi ciisa soo degayo waxa weeye wanaagana la imaanayo masiixu dajaalna uu dilayo amni iyo nabadgelyana uu dhulku noqon doono ayuu inoo caddeeyey xadiidka sidoo kale xadiis kale laga warinayo abi hurayra waxa uu leeyahay fayamkutu fi lardi arbaciina sana waxa uu dhulka joogayaa nabiy llahi ciisa arbaciina sana qaala ibn katiir raximahullah waxa uu yihi waxaa inoo so waxaan soo caddaynay bu yihi nuzuulu ciisa kitaabka waxaan ku caddaynay buu yihi alfitan walmalaaxim ayaan kaga hadalnay waa kitaabka ka sheekeeya fitanka iyo ashraab usaaca iyo wax oo dhan halkaa marka ayaan qowlkaasna kusoo guurinay marka ishraaq isaaca sharaxaynay ishraaq isaaca wuxuu yihi marka qowluhu tacaala wa in min ahli lkitaabi lah layuminana bihi qabla mawti wa yawma alqiyaamati yakunu calayhim shahiidan halkaa ayaa qofkii raba ka raajici karaa kitaabka tafsiirka ayuu xataa kaga hadlay ibna katiir iyo qowluhu tacaala aayaddaa hore waa fi suurati nisa boqol konton iyo sagaal aayadan dambena wa inahu lacilmun lisaaca fi suurati zukruf lixdan iyo ko ayaa kaga hadlay ibn kathir arrimaha noocaas inuu nabiyullahi ciisa soo degi doono wa annahu yanzilu xagee buu kusoo degayaa nabiyullahi ciisa wuxuu kusoo degayaa ba la yihi cala almanaarati albayda bidimishqa manaarada manaarada calaamadan dheer oo waxa weye dimishqa u dhow oo waxa weye xagga dimishq agteeda ayuu kusoo degaya iyadoo markaa salaada la aqimay salaadii subax fayaqulu lahu imaamu lmuslimiin waa mahdiga weeye mahdiga oo markaa diyaarinaya in lagu duulo maaragtay masiixu dajaal oo waxa weeye salaad subax la aqimay oo mu'miniintii safteen oo la rabo inuu tujiyo oo halkaa dimishka agteeda ay safan yihiin oo salaaddii subax u istaageen ayaa malaa'ig keenaysa isagoo waxa weye garbaha malaa'igta saa uhays ayaa la soo dejinayaa markaas waxa weye kusoo degaya halkaa manaarat lbayda markaasaa imaamkii mu'miniinta oo mahdiga ah ayaa wuxuu odhanayaa taqadam ya ruux allah fasal maaragtay eh, nabi ciise ula hadlaya soo hormar kaalina tuji kaasuu leya la bacdukum calaa bacdin umara takrimat allahi lihadii hadihi lumma ilaahay ayaa idinku karaameeyey qaarba qaarka kale inay unoqdaan a'ima iyo madax oo istujisaan marka salaadana idinka ayaana tujinaya ina tuji buu yihi marka riwaayad kale waxay leedahay wainama uqima inama uqimat sala inama uqimat salaatu laka adaa lagu aqimaya ina tuji markaasuu la tukanayaa oo mu'miniintii la tukanayaa oo noqonayaa qof kamida muslimiintii uma yarkabu macahu lmuslimuun fi alab lmasiix dijaal markaasuu mu'miniintii raacaya oo waxa weye israacayaan oo hogaaminaya oo la dalbaya sidii loo dili lahaa ninkaa masiix dajaal fayalxaquhu wuxuu ku gaaraya falxuquhu wuxuu ku gaarayaa cinda baabi ludd meesha baabu ludd la yidhaahdo oo u dhow maaragtay baytulmaqdis fayaqtuluhu uu dilayaa biyadihi lkariima gacantiisa ayuu ku dilayaa masiixu dajaal wa inahu yakruju min faji rawxaa waxaa kaloo sugnaatay macnaa inuu xataa may qodobkaanu dib u dhigno wuxu yihi marka ibn kair halkaa waxay nooga caddaatay inuu dilayo masiixu dajaal oo ay caddahay uuna soo degayo markuu soo degana waxaa sugnaatay inuu soo xajiyi doono oo waxa weeye markuu dilo masiixu dajaal kabacdi inuu xajka imaan doono oo soo xajiyayo ama isagoo cumraysanaya ama soo xajiyaya ama labadaba isku daraya sida nebiga calayhi salaatu wassalaam uu caddeeyey ayuu imaan doonaa oo uu ka soo dhexbixi doono min faji rawxaa xaajan aw muctamiran oo ama waxa weye isku daray kabacdi markaa ayuu waxa uu joogayaa ba la yidhi wa yuqiimu arbaciina sanatan ayuu ibnu kahiir yihi raximahullah afartan sana joogay afartankaas sanaa waxaa ka timid marka ishkaal oo waxa weeye ibnu kahiir uu soo arooriyey wuxuu yihi riwaayadaha qaar baa waxay leedahay wuxuu yihi ibnu kahiir arrintaasi wuxuu yihi ishkaal bay keentay ilaa in la yihaahdo hadihi sabca isagiyo macnaha riwaayada qaar ba waxay yihahdeen fayamkusu fayamkusu nnaasu sabca siniin laysa baynahum cadaawa macnaha laysa bayna itnayn cadaawa toddoba sanay dadkii joogayaan markii masiix dajaal la dilo oo nabiy llahi ciisa u yimaado kabacdi iyagoon laba qof oo wax xumaan isku qabta jirin wuxuu yihi marka arrintaa mushkilkay keenta waxa weeye see loo jamcinaya xadiidkan kalena wuxuu leeyahay afartan sana buu joogaya wuxuu yihi ibnu kathir wuxuu yihi waxaa la oranayaa toddoba sanuu joogayaa soddon iyo saddexdii sano oo dhalka horey u joogaa lagu darayaa intaan la kor yeelin afartan sano weye marka laakiin qowlkaasi waa ta'wiil qaala ma eh, sheikh albani raxmat ullah alcalaamat albani raximah llah waxa uu yihi muxadith alcasri allah naxariiste waxa uu yihi qowluhu buu yihi uma yalbasu nnaasu bacdahu ay bacda halaaki dajaal eh, siniina sabcan falaa yunaafiihi buu yihi ana isa ana ciisa calayhi salaam yamkutu fi lardi arbaciina sana ma diideyso kamana hor imaanayso inuu ciisa afartan sano joogayo waayo xadiidkan wuxuu leeyahay dadku waxay joogayaan toddoba sano oo waxa weye barwaaqo iyo nabadgelyo iyo xumaan aynay jirin oo laba wax isku haysata jirin markii masiix dajaal la dilo toddoba sana kabacdi laakin wixii dhici doono lama sheegin laakin xadiidka nabiyullahi ciisa gaarka uga hadlaya waxa uu yihi nebi ciise waxa uu joogayaa arbaciina sana uma yamkusu fi lardi arbaciina sanatan afartan sana buu joogaya marka sidaa daraaddeed soddon iyo saddex jir isagoo abaa la kor yeeray afartan sanena markaan dambuu joogayaa isagoo markaa wuxuu dhimanayaa toddobaatan iyo saddex jira ayuu dhimanaya way sidaas marka ayaa ishkaalka lagu baabi'inayaa oo waxa laisku jamcinayaa marka saa waxa u jamciyey asheikh albani raximahullah maaragtay fi risaalatihi risaalo uu ka qoray qisatu dajaal oo waxa weye safxada boqol iyo afartan iyo shan ayuu halkaa ku jamciyey marka qowlka ayaa maaragtay u dhow daahirka nusuusta in labadii xadiisba la jamciyo iyagoon la ta'wiilin waayo lagama hadlin intii uu horay wadanka u joogay ee waxaa laga hadlay ka bacdi meekuu joogayaa dhulka markuu soo dego wallahu aclam marka qodobkaa waxaa inooga caddaaday nabiyullahi ciisa calayhi salaam inuu soo degayo iyadoo faahfaahsan oo adiladeedu ka badan tahayna waxaan kaga hadalnay oo ku caddaynay maaragtay silsilatu ashraab isaaca qofkii rabaa waxa waa raajici karaa way qodobka labaatanaad oo aan ah, ku keenno waxa weeye e, dikru daraf min akhbaari ummihi ciisa e, e, ummati ciisa ummihi maa ummati ciisa ummaddii nebi ciise calayhi salaam bacda rafcihi xaggee bay mareen oo nimankii kuwii rumeeyey iyo kuwii gaaloobay iyo arrintoodii xaggee ku dambeysay khaasatan intii rumaysay horta xaggee ku dambeysay rawa imaam albukhaari waxa uu wariyey can salman alfaris waxa uu ka wariyey wuxuu yihi alfatratu ma bayna ciisa wa muxamedin sittu mi'ati sana nabiyullaahi muxamed calayhi salaam iyo nebi ciise waxa u dhexaysay lix boqol oo sano ayaa udhexaysay imaam bukhaari baa werinaya fi saxiixi munaaqib alansar ayuu ku werinaya raqamka saddex kun sagaal boqol afartan iyo sideed asarkaa wa can qataata waxaa laga wariyey inuu yihi khamsu miatin wa situuna sana shan boqol iyo waxay ahayd iyo lixdan sano walmashhuuru anahu situ sana situ miati sana inay lix boqol oo sana ahayd ayaa mashhuura wa dakara ibnu jariir waxa uu sheegay taariikhdiisa waxa uu yihi can moxamed ibni isxaaq ana ciisa calayhi salaam qabla an yurfaca intaan la kor yeelin nabiy ciisa intaan la kor yeelin marka horta inaynan qolobkaa u gelin nebi maxamed iyo nebi ciise meeqaa udhexaysay culamada qaar waxay leeyihiin lix boqol oo sano wey qaarna waxay leeyihin waa shan boqol iyo lixdan sano laakiin qaar baa culamada waxa ku jamciyena waxay yidhaahdeen lix boqol oo sano oo qamariya a ah weeye dayaxa markii bisha dayaxa laga tiriyo waa lix boqol oo sano markii qoraxda laga tiriyo sida ay gaaladu u tirsatana oo maalmaha la tiriyana afartan sanaa go-aysa oo waxa weye naaqis baa ku dhaca oo waa shan boqol iyo lixdan sano saas ayay isku jamciyeen oo waxa weeye labadaba laisku waafajinaya sidoo kale waxa uu yihi moxamed ibn isxaaq sida uu kasoo guurinayo mark ibn jarir fi taariikhi wuxuu yihi ana cisa calayhi salaam intaan la kor qaadin qabla an yurfaca awsa alxawaariyiina bian yadcuwa annaasa ila cibaadati illahi waxdahu la shariika lah nabiy llahi ciisa saxaabadiisii ula dardaarmay xawaariyiintii wuxuu yidhi ilaahaygi subxaana qaadirkaa dadka ugu yeera oo diintan faafiya oo diinta dadka ugu yeera sida nebi maxamed alayhi salatu salaam markuu dhintay haddii saxaabadii dadka diinta ugu yeereen oo meel walba gaarsiiyeen wuxuu yihi wacayana kula waxidi minhum ilaa daa'ifatin min annaas fi iqliim min alaqalimi maratay min asham walmashriq wa bilaad alcarab qaar mashriq buu u diray xagga e, e, sham buu u diray oo waxa weye xaggan sham suuriya iyo dhulkaasu qaar u diray iyo waxa weye baytulmaqdis iyo dhulkaas o dhan baa sham la isku ohan jiray qaarna xaggaa iyo qorax kasoobax buu diray qaarna wuxuu u diray xaggaa iyo bilaad almaqrib qorax u oo wuxuu yihi diinta faafiya aniga haddaan tago waa inaad diintii faafisaan xaqa ahay wuxuu yihi wadakara kayru waaxidin ibnu kasiir wuxuu yihi rag badan waxay sheegeen ana alinjiila kitaabkii injiilo lagu soo dejiyey naqalahu canhu arbacatun afar baa ka soo naqlisay nabiyullahi ciisa calayhi salaam oo si saxiixa usoo naqlisay inkastoo wax ka kala duduwan yihiin kabacdina way bedbedeleen laakin horta afartaasi markii hore waa soo naqliyeen ba leyihi luqa wa mata wa marqash wa yuxanna afartaa nin baa soo naqlisay ba leyihi nin walba oo soo naqliyay magaciisii baa loogu magac daray ba la yidhi wixii uu soo naqliyey wa bayna haadihi alanajiil buu yidhi ibn kahiir alarbaca tafaawutun kahiir binisbati ila kuli nuskatin wa nuska macnaha markii iyaga la isbarbar dhigo waxyaalo badan bay ku kala duduwan yihiin oo dee khaladaad bay ku dhex dareen oo waxa weye aqwaal badan ile nin walba qaar buu weydiinayaa sanadkii iyo wixii baa ka qarimay waxa weye waxyaalo badan oo khalada ayay ku dhex dareen oo waxna waa ku kordhiyeen waxna waa ka nusqaamiyeen nin walba waxbuu keenay zaa'ida waana dhici kartaa dee nin walba qaar inuu wax ka maqlay ninka kalena ziyaado kale ka maqlay oo saa la isugu dardaray oo waxa waxawey markaas ay saa tahay wuxuu yidhi marka afartaa nin buu yidhi oo soo naqlisay minhum itnaani minman adraka almasiix wara'aahu laba nin waxay ahaayeen saxaabadii nabiy ullahi ciisa oo wayba arkeen waa ninka la yidhahdo mata iyo yoxanna labadaa nin oo soo naqliyey hadda nasaarada aad yoxana way u isticmaalaan oo waxa weye aad bay maaragtay yoxanahu waa mashruur waa mashhuur wey labadaa nin marka waxay ahaayeen ba la layihi saxaabadii nebi ciise calayhi salaam oo wayba arkeenba iyagu raggii la kulmay oo diinta ka bartay bay ahaayeen labadan kale oo waxa weye labadan kalena taabiciintii bay ahaayeen oo waxay arkeen nimankii saxaabadii arkay nabiyullahi ciisa waa marqash iyo luuqa labadaa ninna taabiciin bay ahaayeen marka dee sida inaguba hadda aynu taabiciintii iyo waxa weeye saxaabadii iyo kulli ay noogu soo naqliyeen diinta iyo axaadiisa wax walba ayay arrintooda sa ahayd ay marka saasaa loo soo naqliyey kabacdina khaladaad badan baa dhex galay oo dhibaatooyin badan ayaa ku darnay oo way kala yaacday marka qodobka koob iyo toban koob iyo labaatan oo ugu dambeeya waxaan kusoo qaadaynaa fawaaidda un baa ka dambaysa ikhtilaafu asxaabi almasix calayhi salaam bacda rafcihi ila samaa'i fiih way isku khilaafeen ba la yidhi markii nabiyullahi ciisa kor loo qaaday qaala ibnu katir wuxuu yihi ikhtalafa asxaabu lmasix bacda rafcihi ila asamaai cala aqwaalin aqwaal fara badan bay iskugu khilaafeen oo aad u fara badan sida u ibn cabas iyo keyrkiiba sheegay min aimati salaf kama awradna bu yihi cinda qawlihi tacaala faayadna aladina aamanuu cala caduwin faasbaxuu dhaahirin halkaasuu kaga hadlay fi suurati saf ayuu kaga hadlay aayadda afariyo toban qaala cabdullah ibn cabas wuxuu yihi qaala qaa'iluuna minhum kana fiina cabdullahi wa rasuluhu waxaa naga mid ahaa rasuulki ilahi baa nala joogay waana la kor yeelay ayaa qaar yidhaahdeen waa mu'miniintii wa qaala alaakiruun waxay yidhahdeen ilaahay buu ahaa oo samadu aaday qaarna waxay yidhahdeen wiilki ilaahay buu ahaa wuxuu yidhi ibn kasiir marka falwalu huwa alxaq walqowlaani alakhiiraani kufrun cadiim kama qaala tacaala faاkhtalafa alaxzaabu min baynihim fawaylu liladina kafaruu min mashhadi ywmin cadiim fi suurati maryam labadan qowl oo odranaya ama ilaah buu ahaa ama wiilka ilaahay buu ahaa waa batil marka aqwaashaasay aaminsan yihiin nasaara waxay yidhaahdeen qaar mu'miniin bay noqdeen laakin hadda lama hayo hadda waxa weeye allahu aclam ama waa qaliil ama lamaba hayaba oo waxay leeyihiin waa dadkii mu'miniinta marka ahaa oo yidhi ilaah ma ahayn wiilka ilaahayna ma ahayn addoon ilahay ba rasuulka ilahay buna ahaa ilaahay baana kor yeelay amaa intii kale oo gaalowday waa waxaan maanta adduunka yaacaya oo haysta weeye amaa yahuudi iyagu waxay idhahdeen waxa weeye kaasi waladul zinu ahaa waana dilay iyagu halkaasay ku adkaysteen waxa weeye marka iyagu baabkooda waa baab gaara calaa kuli xaal qisatu nabiyullahi ciisa calayhi salaam halkaa ayay ku eg tahay sawaa'iddii marka aynu ka soo saari lahayn ayaynu soo qaadanaynaa dhowr faa'iidood waa qodobka laba iyo labaatan fawaa'id min qisati ciisa calayhi salaam laga faa'iideeyo awala bayaanu isdifaa illahi tacaala aadam wa nuuxan wa ibraahim wa ala cimraan waxa weeye ilaahaygi subxaana qaadirka waxa uu doortay nabiy aadam nabiy nuux alu ibrahim alu cimraan isdifaagaasi waxa weeye ilaahay waxa uu u doortay bilwaxyi inuu ilaahay u waxyoodo oo nebiye ka dhigay oo wanaajiyey oo karaameeyey nabiyullaahi aadam allihii subxaana qaadirkaa gacantiisu ku abuuray naftiisu ku afuufay malaa'igtu u sujuudiyey ilaahay baa doortay amaa nuux waa rasuulka ugu horreeyey oo ilaahay baa doortay oo waxa weeye waana ilaahay wuxuu ka dhigay aban lilbashari bacda tuufaan oo caalamka waxa ummad maanta joogto oo dhan waa duriyaddii nabiyullaahi nuux calayhi salaam lannahu markii duufaantii kulli waa la halaagay ilaa waxa weye kabacdina intii mu'miniinta aydna waxaa badbaaday oo faracday baa la yidhi saddexdii wiil oo nabiyullaahi nuux u dhalay w ama waxa weye nabiyullahi ibraahim ilaahay baa doortay oo waa khaliil raxmaan ama aalu cimraan ilaahay baa doortay oo maryama ka dhaliyey iyo waxa weye nabiyullahi ciisa oo dad wanaagsan bay ahaayeen qodobka labaad bayaanu ana ciisa laysa biibn illah walaa huwa allah wala thalithu thalaatha bal huwa cabdun waxa weye waa adoon lilah cabdullahi wa rasuluhu hooyadiina waa maryam waxay noo caddaatay inuu unan ilaah ahayn oo waxa weye wiil ilaahay ahayn oo say sheeganayaan kalaamkooda baatil yahay ee uu yahay addoon ilaahay oo rabbigii subxaana qaadirka uu abuuray inuu yahay ayaa halkaa inooga caddaatay buwahay waxaa kaloo inoo caddaatay qodobka saddexaad istijaabat llahi tacaala liducaai awliyaa'ihi ilaahay dadkiisa wanaagsan waa ajiibaa oo waxa weeye qofkii barya alihi subxana qadirka waa ajiiba waayo markay gabadhii xanna ay ka magan gelisay maryama iyo duriyadeedaba shaydaanka ilaahay ilaahay waa ajiibay oo waxa weeye ilaahay waa ka nabadgeliyey shayaadiinti shaydaankii awlaadeedii afar waxa weye alictibaaru bilgayr qofka kale markaad aragtid inaad ku cibro qaadatid waayo sababto waxa wey nabiyullahi zakariya wuxuu ku cibro qaatay markuu arkay wanaaggii maryama ayuu ilaahay ka baryey awlaad saalixa marka markaad aragtid qof haysta awlaad wanaagsan isagana u ducee ilaahayna ka bari awlaad wanaagsan shan waxa weeye mashruuciyat ducaa in ilaahay la baryo iyadoo weliba xiliyada gaarka oo siraysatid ood si gaara ah ilaahay u baridid lix waxa weeye fadlu maryam calayha asalaam wa annaha sadiqatun maryamo wanaageedii inay run sheegahayd oo waxa weeye wa annaha min akmal innaas allihii subxaana qaadirka inuu doortay oo ay tahay dumarka dumarka ugu sharaf badan oo waxa weeye fi dunya walaakhira inay waxa weye sharaf iyo wanaag lahayd jannadana ay wanaagaas ay leedahay toddoba waxa weeye ahlu lqurbi min allahi hum ahlu aacati ahlu daacatihi waxa weye ilaahay dadka u dhow waxa weye waa dadka ilaahay adeeca oo waxa weye cibaadada iyo utaagan daacada ilaahay dadkaas ayaa ilaahay u dhow mar walba sideed waxa weeye mashruuciyat liqtiraac macnaha in saamiga waxyaalahan la yihahdo hala saanyoodo oo waxa weye qori tuurashada inay banaan tahay diimihii hore iyo diinteenaba waa ku banaan tahay sagaal waxa weeye bayaanu sharafi ciisa wa wijaahatuhu fi dunya walaakhira wa anahu min almuqarabiin nabiy llahi ciisa sharaftiisa inuu yahay kuwa ilaahay adduunka iyo aakhiraba sharaf u yeelay lana soo dhoweynayo aakhira kuwa muqarabiinta ah inuu kamid yahay toban waxa weeye nabiy llahi ciisa takalama fi lmahdi waxa weeye maadaama uu isagoo yar hadlay aayad mucjisaa weeye oo kutusinaysa allihii subxaana qaadirka wax walba inuu awoodo leanno isagoo radiica oo naaska nuugaya ayuu ku hadlay kalaamkii ugu horreeyey oo ku hadlayna wuxuu ahaa caqiido iyo tawxiid oo wuxuu yihi inii cabdullah aataniy alkitaab midda koob iyo toban waxa weeye fadlu lxikmati wa hiya alfiqhu fi ddiin qofka ilaahay xikmad uu siiyo waxa weye aad bay u wanaagsan tahay tu ilahay lahaa yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad utiya khayra kaiira qofkii ilaahay uu cilmi siiyo oo xikmad siiyo leanna waa fahamka diinta xikmaddu iyo inuu sunaha nebiga fahmo qofku waa wax wanaagsan wey labiyo toban qiyaamu lxujati calaa nasara najran waxa weye nimankii nasaarada oo najran deganaa nebigu xujadiiba ku oogay waa u caddeeyey waxay ku socdaan inuu baatil yahay ilaahayga subxaana qaadirkaana ayaa aayado badan kusoo dejiyey waa loo caddeeyey marka markii loo caddeeyeyna way diideen oo gaalnimadoodii ayay ku adkaysteen walciyaazu billah saddex iyo toban waxa weye alslaamu diin اlambiya wa saa'ir اlumam fa fakulu diinin gayruhu baatil islaamku waa diintii nebiyadii oo dhan oo nebiyadoo dhan diintoodu waxa weye waa alislaam wa diinuhum waaxid buu yihi nebigu qof walba oo diinta islaamka galana waa muslim qofkii diidana waxa weeye diin ma haysto oo baadilnimu ku socda afar iyo toban taqriiru qabd اllahi tacaala lciisa wa rafcuhu ilayhi xayan wa nuzuluhu fi akhiri zaman liyaxkuma zamana uma yamuutu almawtata alati kataba allahu cala kuli insaan waxa weye nabiy llahi ciisa calayhi salaam ilahay kor buu u qaaday isagoo oofsaday oo waxa weye hurdo lagu qaaday aakhiru zamaankana waa soo degayaa waxaana weeye inuu muddo buu wax xukumi doonaa kabacdina markaa geeridii caadiga ahayd oo ilaahay yihi kullu nafsin daa'iqat lmowt ayuu dhimanayaa oo rabbigii subxaana qaadirkaa qof walba ku xukumay haddaba arrintaa daliil waxay u tahay inuu nool yahay oo samada joogo ayay daliil u tahay waadixa shan iyo toban mashruuciyat lmubaahala haddii dadku ay xaqii kala qaadan waayaan in la ishabaaro oo la isnaclado oo ilaahay la baryo qofkii xaq darro wada inuu ilaahay hagaa halaago way bannaan tahay sidaa waxa weeye allihii subxaana qaadirka uu ku caddeeyey oo waxa weye arrintaas uu sameeyey laakiin allihii subxaana qaadirka de waxay arrintaa noqonaysaa dadka saalixiinta ah oo xaqa ku taagan inay dadkii markay xaqa ugu yeeraan haddii ay ka qaadan waayaan markaa mubaahaladu way banaan tahay lix iyo toban taqriiru luluhiya ilaahnimada ilaahay oo waxa weye allihii subxaana qaadirkaa keligii inuu cibaadada xaq uleeyahay aan cid kale la siinaynin wa butlaanu dacwa nasara nasaaraduna kiraamka ay sheegteen o ihahdeen ciise waa wiilka ilaahay ama waa thalithu thalaatha inuu baatil yahay ay tusay toddobiyo toban kownu lmalaa'ika malaa'igtu inay isku soo shabahaan khalqiga ayaa waxa weeye inoo caddaaday oo waxa weeye malaku jibriil markuu u yimid waxa weeye nabiyullahi maryama markuu u yimid maryama wuu u caddeeyey oo waxa weeye rabbigi subxana qaadika wuxuu yihi fatamatala lahaa basharan sawiya wuxuu isugu soo ekeysiiyey bashar qof caadiya ayuu isugu kaso isugu soo ekeysiiyey ayuu marka malaa'igtu wixii ilaahay uu doono oo sidii ilaahay u idmo ayay isku shabahaan awood bayna uleyahy alihi subxaana qadirka ayaa arrintaas ku shaqalay sideed iyo toban waxa weeye mashruuciyat tacawud billahi min kuli ma yukhaafu min insaanin aw jaanin wax walbaad ka cabsatid ilahay ka magan gal haddaad dad ka cabsatid ilahay ka magan gal jiniga wax walba kulli ilahay waa laga magan galaa oo waxa weye maryama wataa ka magan inii acuudu biraxmani minka in kunta taqiya haddaad taqi tahay ilahay baan kaa magan galay sagaal iyo toban waxa weeye bayaanu may waxa weye khalqu ciisa aayatun mubsiratun tatajallaa fiiha qudrat llahi tacaala nabiyullaahi ciisa calayhi salaam abuurka ilaahay abuuray aabalaan uu abuuray wuxuu kutusayaa awoodda ilaahay qudradiisa awooddiisa ayaa arrintaa kutusaysaa inay arrin cajiiba tahay labaatan oo ugu dambayna waxa weeye taqriiru ana ciisa cabdullahi wa rasuuluh nabiyullahi ciisa inuu rasuulka ilaah yahay addoonkiisiina yahay walayse kama qaalat ilyahuudu yahuuddu say sheegteen ma aha inuu yahay waladu zina oo ay dileen waa beentood nasaaradana inay yidhahdeen waa wiilki ilaahay waa beentood laakiin qowlka saxiixa waxa weeye nabiyullahi ciisa inuu yahay cabdullahi warasuuluh wa kalimatuhu alqaaha ila maryam wa ruuxun minhu qowlkaas ayuu yahay qowlka saxiixa oo allihii subxaana qaadirka kitaabka qur-aanka ku caddeeyey sunnaha nebigana ku caddaatay qowlkaasaa marka loo baahanya inuu qofku qaato islaamka iskana ilaaliyo kalaamka baatilka oo ay la meeraysanayaan oo ay leeyihiin ciise waa wiilkii ilaahay waa xagga kalaamkoodaasoo dhan waa baatil weeye walcilmu cinda allah intaa ayaa marka kusoo gebagabaynaynaa qisatu ciisa calayhi salaam nabiyullahi ciisa qisadiisii ugu dambayntii waxaa inoo hari doonta khaatimatu E, e, qisas alambiya oo aan khatimi doono oo sifaatka nebiyadu ay wadaagaan aan kusoo gebagabayn doono intaa marka ayaan ugu dambaysiinaynaa wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaxfiruka waatuubu ilayk wax walba oo khalada oo qasas alambiya iga dhacay allihii subxaana qaadirka ayaan uga toobad keenayaa qof walba oo islaama ah, oo khalad ku arkayna oo waxa weeye waxaan ka rajaynayaa inuu iga naseexeeyo oo igu baraarujiyo kasna uma aana samaynin ee wax ama sabqu lisaan ama cilmi yariya ama waxa weye si kala noqotay waxa weye rabbigii subxaan qaadirka ama dembidaaf ku weydiisanaya ilahayna waxaa weydiisanaya ijtihaadkaas iyo wanaaggaas inuu alihii subxaana qaadirka iga aqbalo wallahu waliyu maaragtay ilahigi subxaana qaadirka ayaa maaragtay eh, awood u leh inuu iga aqbalo ilaahay baanan ka baryayaa qof walba islaamna inuu ku anfaco oo ka faa'idaysta وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين